بسم الله وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني لبي تبناد waxaynu ku soo jirnay casabaadkii waxaynu ka qaadi maanta biidni illaahi شروط العصبة بالغير ولا يتحقق ما xaqiiqoobayo oo ma sugmanayso alcasabatu bilgayr ilaa iyo bishuruudin shuruud in la helo mooyaane nuujisuhaa aynu ku soo ururin doono fii maa yeli siday nagu soo aadan an takuuna alunhaa tan dhadig waa inay tahay saaxibata fardi mid faral wax ku qaadanaysa waa inay tahy fa idaa lam takun haddii aanay ahayn saaxibata fardin mid faral wax ku qaadanaysa laa tasiiru ma noqonayso casabatan bilkhayr ma noqonayso wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah casabatu bilkhayr waxa weeyaan marka la doonayo inay inantu noqoto casabatu bilkhayr horta marka hore iyadu waa inay ahaataa mid faral wax ku qaadanaysa oo dumarkii faralka wax ku qaadan jiray waa inay ka mid tahy haddii aanay ahayn saaxibatu fardi haddii aanay ahayn laa tasiiru casabatan bilkhayr ma noqonayso fa maalan tusaale ahaan bintul akhi shaqiiq inantii uu dhalay akhu shaqiiq laa tasbaxu ma noqonayso casabatan maca alibni alakhi shaqiiq mid casabat bilkhayra ma noqonayso markay la joogto ibn alakhi shaqiiq li'annaha maxaa yeelay laysat ma aha saaxibata fadli mid faral wax ku qaadanaysay ma aha oo haweenkii faralka wax ku qaadan jiray ee aynu soo marnay kuma jirto wakadaalika saas oo kale alcamatu shaqiiqa cammada shaqiiqada ahi laa tasbaxu ma noqonayso casabatan maca alcami shaqiiq casabo ma noqonayso markay la joogto walaalkeed oo camu shaqiiqa wahaakada wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah marka la doonayo in la helo casabatu bilkhayr inantan walaalkeed la joogtaa waa inay tahay saaxibatu fardi mid fardi wax ku qaadata haddii aanay ahayn ma noqonayso tusaale ahaan eddada ayuu tusaale nagu siiyey iyo bint akhi shaqiqa bint alakhi lab iyo wixii la halmaalaba haaniyan shardiga labaad an yakuuna almucasibu kan casabaynaya waa inuu yeey fii darajatiha iyada darajadeeda waa inuu yeey oo kan ay marka ay la joogto casabatu bilkheyr ay noqonaysaa waa inuu yahay mid darajadeeda ah mid darajadeedaa waa inuu yahay ilaa iyo qodobkii hore aynu hore usoo dhaafnay ee bintul ibnadu markay u baahato ibnil ibnigii ka hooseeyey kaasu isagu dee la darajo maaha wuu ka darajo hooseeya kaa marka laga soo reebo falaa yucasibu libnu ibnigu ma casabaynayo bintal ibni bintal ibna ma casabaynayo liannahaa maxaa yeelay iyadu laysad maaha fii darajatihi darajadiisa maaha bale yaxjubuhaa waabuu xijaabayaa meeshaba dee wou ka saarayaa oo meydkii ayuu de uga dhow yahayba kamaa sida laa yucasibu aanu casabaynahaynin ibna alakhi shaqiiq alugta shaqiiqa ugtada shaqiiqada si aanu u casabaynahaynin waa licadam alistiwaa waa sinaansho la-aanta aanay ku sinayn fii daraja derajada aanay ku sinayn wuxuu leeyahy sheekhu aleh raxmatullah shardiga labaad ee uu ku xaqiiqoobayso casawatu bilkeyr waxa weeyaan inuu mucasibkani uu yahay mid inantii la derajo ah mid inantii la derajo ah waa inuu yahay oo tusaale ahaan marka aanu la derajadahayn buu tusaale sheekhu ka bixiyey ibnigii iyo bintal ibnadi isma casabaynayaan waayo isku darajo ma ahaa isku darajo ma aha oo ibnigaasu bintalibnadan dee meeshaba wuu ka saaraya waa xijaabaya sidoo kale ibn alakhi shaqiiqi uktadii shaqiiqada ahayd dee ma casabaynayo darajadii baana ku sinay iyadu markay qaadato faralkeedii baaqiga soo hadha ayuunbu isagu iska qaadanaya ee laakiin lama odhanayo lidakar mithla xadil unsayeyn ha u qaataan waa licadmin istiwaa'i fi daraja dee darajadii baanay ku sinaynba fa taakhudu luktu shaqiiqa ukhtadii shaqiiqadahayd waxay qaadanaysaa annisfa niskii bay qaadanaysaa fii haadihi alxaala xaaladan bilfardi farar bay ku qaadanaysaa xaaladan ibn alakhi shaqiiqa iyo iyo ukhtada shaqiiqada ay wada joogaan weeyaan xaaladda uu sheeku sheegaya haalisan shardiga saddexaad an yakuuna almucasibu mucasibku ama ninka wax casabaynaya waa inuu yey fii quwati alunhaa dhadiga mid la awooda waa inuu yey dhadigii saaxibatulfardi fararka u saaxiib ahayd inantan fararka u saaxiibka ee fararka wax ku qaadanaysa mid la quwo ah waa inuu yahay falaa yucasibu alakhu liab akhii liabkahaa ma casabaynayo alugta shaqiiqa ugtadii shaqiiqada ahayd ma casabaynayo lianna qaraabatahaa maxaa yeele iyada qaraabadeeda ayaa aqwaa minhu ka xoog roon wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah shardiga saddexaad waxaa weeye ninkan mucasibka ahi fii quwati alunhaa saaxibati alfadli ruuxan dumarka ah ee faralka wax ku qaadanaysa aynu nidhi waa inay saaxibatu fardi ay noqotaa waa inay isku quwo yihiin oo maalan marka aanay isku quwadahay mid tusaale sheikhu ka bixiyey wuxuu ku yidhi akii le abka ahaa iyo ogta shaqiiqayihi hadday meyd wada dhexlayaan isma casabaynayana la odhan maayo uun dee waana isku juho waana isku derajo lama odhanayo ee waxaa lagu kala saarayaa qodobkii saddexaad lagu kala saari jiray oo ah quwatu lgharaaba marka isma casabaynayaan markaa mucasibku waxaa shardi u ah inuu inanta la darajo yahay xagga quwada leanna qaraabataha maxaa yeele qaraabadeeda ayaa aqwa minhu markaa iyadu faralkii qaadanaysaa isna baaqiga ayuu qaadanayaa khulaasatu lqowl almucasibuun ragga waa walaalahooda casabeeya hablahooda ay walaalaayiin waxa weeyaan alabnaa waa inamadii meydku uu dhalay abnaa sulbigii waa abnaa lcibni waa laba halkaasi waalikhwatu ligayri um ikhwadii ligayri umka ahayd waxa weeyaan ikhwadii ashqad ahaa iyo ikhwadii liabka ahaa afartaa inan ayaa markay walaalahood la joogaan casabeeya oo ay u qaataan xoolihii lidakari mitl xad ilunsayeyn sidoo kale ibnulibnigii naasilka ahaa marka uu la joogo bintal ibna u baahatay isla markaa waa casabaynayaa sidii tusaalihii hore aynu ku soo marnay eenu ruuxbaa geeriyoodo ka tegay hooyadii laba hablood oo uu dhalay inanuu awow yahay inankiisa uu dhalay iyo inanu u yahay awow labaad uu yahay marka bintalibnadaasi way dhacday baynu nidhi tusaalihii hore markaynu qaadanaynay maalintii hore oo waxa riday labada binto ee banaadka sulbiga ah ee huluseynkii qaatay ayaa riday markii ay dhaceen bintalibnadii markii ay dhacday ayay qaylo u diratay oy u qaylo dhaan u diratay ibni ibnigii oo tiri anigu waan dhacay dee xoolahan aada casabaynayso aan dee wada qaadano oo lidakari mita xadil unsaye in laba qaado ana dee meel aan qaato saasaynu maalintii usoo tilmaamay qaacida kula man kaana nasiibahaa anisu kullu man mid kasta oo kaana nisfu nisku uu yahay cinda alinfiraad markii uu keli yahay nasiibahaa nasiibkeeda uu yahay wa thuluthaan cinda tacadud nasiibkeedu uu thulusaan yahay cinda tacadud markay dhowr noqdaana tasbaxu casabatan biakhiiha sheekhu caleyh raxmatullah hadalkaa anigu aan khulaaseeyey ee aan ku khulaaseeyey alabnaa wa abnaau libni walikhwati ligayri um wa ibnu libni naasil inay yihiin almucasibuun ayuu sheekhu dhinac kale isaguu iska taagay xaggii dumarka marka wuxuu ku yidhi kulli man kaana mid kasta oo uu yahay annisfu nisku uu yahay nasiibaha nasiibkeedu uu yahay haweeney kasta oo uu nisku nasiibkeeda yahay cinda alinfiraad markay keli tahay wahulusaani hulusaanna uu nasiibkeeda yahay cinda tacadud markay dhowr noqdaan tasbaxu waxay noqotaa casabatan biakhiiha mid casabatu bilkhayra markay walaalkeed la joogto ayay noqotaa wa haadihi alqaacida qaacidadan takhusu waxay gaar ku tahay al asnaaf alarbaca sinfiyadii iyo noocyadii afarta ahaa allatii taasoo marna wuu soo maray dikruhaa wahiya waxa weeyaan albintu wabintu libni waa luktu shaqiiqa waa lukta liab wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah wa haadihi alqaacida qaacidadan aan kuli kula man kaana nasiibahaa nisbu cinda alinfiraad takhusu waxay gooni ku tahay alasnaaf alcarbaca afartaa sinfi allatii marra dikruhaa waxaana kale yiin waa binto nisbay qaadataa markay kelitay marka ay badan yihiinna sulusaan bay qaataan bintolibno waa la mid ukhtu shaqiiqa iyana waa la mid hadday kelitana waa mid hadday bataana waa sulusaan ukhto liabina waa la mid wallahu aclam addaliilu calaa tawriis alcasawati bilkayr waddaliilu daliilka ku tusinaya calaa ifti alcasawati bilghayn qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi weeye lidakri mitlu xadil unhayeyn inankaa iyo inantaa walaala ah ee wada jooga dhaxalkii waxay u qaybsanayaan inanku laba qori buu qaadanayaa inantuna qori bay qaadanaysaa wa qowluhu tacaalaa baa u daliila fa in kaanuu haddii yihiin dadkanuu meydku ka tegay ikhwatan walaalo rijaala wa nisaa rag iyo haweenba leh falidakari labkii wuxuu qaadanayaa mithlu xadi l buu qaadanayaa waqad ajmaca alculamaau culammadu waxay ku ijmaaceen calaa ana almuraadu bilikhwa muraadka laga leeyahay ikhwada fi laaya alkariima aayadda oo ilaahay uu leeyahay fa in kaanuu ikhwatan muraadka laga leeyey alikhwatu walakhawaatu liabaweyn waxa weeyaan ikhwadii inamadii iyo hablihii xagga hooye xagga aabbaba ka walaalaa ahaa al ashiqaau shaqiiqaat bimacnaa aw liab ama kuwii xagga aabbo ay ka walaala ahaa weeyaan falaa tashmalu ma koobsanayso alikhwatu walakhawaati liab alikhwata walakhawaati liab inamadii iyo hablihii xagga hooyo ay ka walaala ahaayeen aayaddu ma koobsanayso lianna miiraasahum maxaa yeelay dhexalkooda bilfardi faral weeyaan laa bitacsiib casabayn ma aha wadakaru labku iyo walunsaa dhadigu sawaa iyaga waa isku mid liqowlihi tacaala baana u daliila fahum shurakaau fi hulus wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah waqad ajmaca alculamaa culammadu waxay ku ijmaaceen muraadkan laga leeyay bil ikhwa ee aayadda ku sugan inay yihiin ikhwadii meydka uuriya adhaxba ay wada jiibsadeen iyo kuwii ay xagga aabba ka wada lahaayeen oo keliya laakiin aayaddu ma koobsanayso oo kuma jirto oo ma aha ikhwadii iyo akhwaadkii xagga hooyo ma aha maxaa yeelay iyagu kuwaa dhaxalkoodu waa un faral weeyaan marnaba casabo waxba kuma qaataan labiyo dhadigooduna waa isku mid uun oo ilaahay baa yidhi fahum shurakaa fi hulus in badan baynu aayaddan soo marnay in laga fahmayo shurakaa fi hulus lafdigaa sharikada bimacnaa inay faralkiun iyagu wada wadaagayaan oo aanay kala badsanhaynin weji tasmiya waxaa loogu magacaabay wa innamaa sumiya waxaa loogu magacaabay haada nooc noocan min alcasabaat ee casabaadka ah casabatan bilkhayr waxaa loogu magacaabay lianna maxaa yeelay cusubata haa-ulaa'i alarbac casabanimada kuwa afarta ah min annisaaya ee haweenka ah laysat ma bisababi qaraabatihinna ilmeyd maaha qaraabada iyo xigtinimada ay meydka isxigaan ma aha wainnamaa hiya waxa weeyaan bisababi wujuudi alkhayr waa joogitaanka uu joogo cid kale ay joogto wahuwa alcaasibi binafsihi waa ninkan caasibi binafsigii ah iskii waxuu casabaynaya weeye fa idaa wujida marka la helo casba binafsiga ah sirna casabatan bihi sirna waxay noqonayaan haweenkii casabatan bihi qaar isagii casaba ku noqda ayay noqonayaan waidaa lam yuujad haddii aan la helina warifna waxay wax ku dhaxlayaan bidariiqati lfardi bay wax ku dhaxlayaan wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah magacan waxaa loogu magacaabay oo casabatu bilkayr loo yidhi lianna cusubata hawlaai alarbac casabanimadoodu kuwaa wada haweenka ah ma aha casabannimadaasu qaraabada ay meydka la qaraaba yihiin wa innamaa hiya waxa weeyaan bisababi wujuudi alkhayr waa helitaanka la helay cid kale wahuwa alcaasibu binafsihi waa ruuxa iskii wuxuu casamaynaya oo la helay oo nina fa idaa wujida markii la helay casi binafsihi sirna waxay noqonayaan haweenkii casabatan bih qaar isaga casaba ku noqday bisababihi ayaa casaba ku noqdeen waidaa lam yuujad haddii aan la helinna warisna waxay dhexlayaan oo ay wax ku dhexlayaan bidariiqati alfardi dariiqadii faralka ayay wax ku qaadanayaan alcasawatu maca alkhayr alcasawatu maca alkhayr mukhtasatum waxay gooni ku tahay bilakhawaat hablihii ashaqiiqaat aw ilab maca albanaati markay la joogaan idaa lam yakun macahunna haddii aanu la joogin akun dakarun wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah alcasawatu maca alkhayr mukhtasatun bilakhawaat waxay uu gooni ku yihiin oy khaas ay ku tahay hablihii meydka walaala ahaayeen ee shaqaa'iqa ahaa iyo kuwii xagga le-abka ahaa marka ay la joogaan macal banaad hablihii uu meydku uu dhalay idaa lam yakun macahunna marka aanu la joogin akhun dakarun walaalkood oo lab marka aanu la joogin ayay noqonayaan casabatu maca alkhayr faluktu shaqiiqa ukhtada shaqiiqada ahi aw iliab ukhtada li'abka ahi tasbaxu waxay noqonaysaan casabatan maca albinti casaba ayay noqonaysaa maca albinti maca wujuudi ilbinti marka ay joogto inani ee ay la joogto aw binti libni mahmaa nasalad inkastoo hoosu degto darajatuhaa darajadeedu wa yuqaala waxaa la odhanayaa fii haadihi alxaala xaaladan annahaa iyadu casabatu maca alkhayr baa la odhanaya waa casabatu maca alkhayr fa haada nooc noocan min altacsiib ee casabaynta ahi khaasun wuxuu gooni ku yahay bilakhawaati maca albanaat wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmat falugtu shaqiiqa tusaale ahaan uktadii shaqiiqada ahayd aw liab ama ti xagga aabbo tasbaxu casabatan maca albint casabo ayay noqonaysaa casabatu maca alkhayr bay noqonaysaa macalbinti markii ay la joogto inantii markay la joogto umeydku uu dhalay aw bintilibn ama inantii umeydku awowga u ahaa marka ay la joogto dhammaan hablahaasu ama mid qura ha noqdaan ama ha ka badnaadaan mahmaa nasalad darajatuhaa inkastoo darajadeed hoosu degto oo ay noqoto bintu ibni ibni ibni ibni ibniba hana sii noqotae mar hadday ogto shaqiiga ama ogto liabihi faracaa maydka ay la joogo ay la joogto oo banaada waxay noqonayaan maxay casabatu maca alkhayr bay noqonayaan hablaha asun akhawaadka ay wa waxaa la odhanayaa fii hadihi alxaala xaaladdan annaha iyadu casabatun maca alkhayr baa la odhanayaa fa nooc noocan min altacsiib khaasun wuxuu gooni ku yihi bilakhawaati maca albanaat wa kana macnaa qowli faradiyiin culammada dhexalyahanka ah hadalkooda macnihiisi weeye ay yidhaahdeen ijcalu lakhawaati maca albanaati casaba ijcaluu ka yeela alakhawaati hablaha ka yeela waa shaqaa'iqii iyo kuwii la abkahaabee macaalbanaad marka ay la joogaan banaadkii meydka uu dhalay iyo kuwa awooga u ahaa inankiisa uu dhalayba casaba wahaadaa kani hadalka aan soo sheegnay ee aan ku idhi khaasun bilakhawaati maca albanaad macanaa qowl faradiyiin macnaha weeyaan hadalka faradiyiinta ay yidhaahdeen ijcalu lakhawaati maca albanaati casaba wa hada alqowl hadalkan min kalaami alfaradiyiin ayuu ka mid yahay ijcalu lakhawaati maca albanaati casaba wuxuu ka mid yahay min kalaami alfaradiyiin hadalkaa culammada dhaxalyahanka ah walaysa bixadiidin xadiisna ma aha kamaa nabaha calaa daalika siduu arrinkaa uu baraarujiyey alcalaamatu albayjuuri baajuuri uu baraarujiyey fii xaashiyatihi cala shanshuuri xaashiyadiisii iyo sharxii uu saaray cala shanshuuri uu saaray wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah hadalkan ishcalu lakhawaati maca albanaati casaba maaha xadiis waxa weeye min kalaami alfaradiyiin culammada faradiyiinta ah ayaa hadalkaa iska leh arrinkaana waxaa baraarujiyey calaamaatulbaashuuri magaciisa waxaa la odhan jiray sheekha ibraahim ibnu maxamed ibnu axmed albaajuri shaaficina wuu ahaa kun iyo boqol sideed iyo sagaashankii hijriyada ayuu dhashay waxaanu xijaabtay kun iyo laba boqol toddobiyo toddobaatankii hijiriyada xaashiyadiisana waxaa la yidhaahdaa atuxfa alkhayriya cala fawaa'id shanshuuriya baa la yidhaahdaa qaala fi nadmi raxbiya wuxuu ku yidhi saaxibu raxbiya kitaabkiisa nadmigaa walakhawaatu hablihii intakun haddii la helo banaatun banaad u meydku dhalay haddii la helo fa markay banaadka la joogaan mucasabaatun qaar casaba laga dhigo weeyaan wal akhawaatu akhawaadkii meydka ay walaala ahaayeen kuwii shaqaa'iq ahaayo kuwii la abkahaa un weeyaane in takun ay in wujida haddii la helo banaatun banaadu meydku dhalay haddii la helo iyo kuwa inamadiisu dhaleenba haddii la helo fa hunna macahunna banaadka marka ay la joogaan mucasabaatun qaar casaba laga dhigo weeyaan akhawaadkaasiyo casaba ayay noqdaan noo waxay casabeeyaan oy casabo ku noqdaan macal banaadka ayay casabo ku noqdaan waayo fa hunnadaa markaa waxaynu u celinay hore al akhawaat haddaan banaadka u celiyana sidanuu noqonayaa mucasabaat saadkaa waan kordhay markaana waan hoos dhabayaa mucasibaatun baan odhanaya wal akhawaatku akhawaadkii in takun haddii la helo banaatun fa hunna banaatku banaadku macahunna markay la joogaan akhawaatka mucasibaatin qaar casabaa ka dhiga weeyaanoo oo banaadkii ayaa odhanaya casaba noqda hablahow wa innamaa kaanat alakhawaatu akhawaadku waxay u noqdeen macal banaad markay la joogana casaba waa liyadkhula siduu u galo naqsu naqsigu cala alakhawaat siduu u galo duuna albanaad fa innanaa inaku low faradnaa haddii aynu faral siino lil akhawaati akhawaadkii haddaynu faral siino lacaalat ilmasala masaladu waa cawlmasaa wa naqasa waanu yaraanayaa nasiibulbanaad wuu yaraanayaa walaa yumkinu suuragala maaha isqaadul akhawaadkiina in la daadiyo wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah wainnamaa kaanat ilakhawaat akhawaadku waxay u noqdeen macal banaad markay la joogaan casaba waxay u noqdeen waa liyadkula naqsu si naqsigu iyo yarayntu ay u gasho calal akhawaat duuna albanaat habla aanay u gelin oo xoolihii marka uu garooc galo ama cawl marka uu galo wixii laga gargarooco naqsigaa yimi iyo garoocaa yimi inuu hablihii akhawaadkaa uu ku gooni noqdo ayaa la doonayaa oo aanu banaadka u gudbin fa innanaa inaku low faradna haddaynu faral siin lahayn lil akhawaat akhawaadka haddii iyagana aynu faral siin lahayn ilan banaadki iyagii faral baynu siinay haddaynu kuwana faral siin lahayn lacaalat ilmas'ala masalada waa cawlmasaa wanaqasa waanu yaraanayaa nasiibulbanaadka wuu yaraanayaa oo hadday nis qaadanayeenna waa ka yaraanayaa hadday hulusaan qaadanayeenna waa ka yaraanayaa mar haddii akhawaadkii iyaguna hilfar laga dhigay walaa yumkinu suuragalla ma ahaa isqaadul akhawaat in la daadiyo oo la ridana suuragal ma ahaa fa jucilla waxaa laga yeelay fajcilna waxaa laga yeelay akhawaadkii casabatan casaba ayaa laga dhigay liyadkhula naqsu naqsigu siduu u galo calayhina iyaga khaasatan gaar ahaanun siduu u galo iyaga uun uu gooni ugu ahaado oo aanu banaadkii ugu gudbin addaliilu calaa tawriiti alcasabati maca alkhayr daliilka ku tusinaya dhaxalsiinta casabata maca alkhayr wadaliilu daliilku calaa tawriisi alcasabati maa ruwiya maa mid baa u daliil ruwiya lagu wariyey fi lbukhaari iyo wakayrihi fi saxiix albukhaari iyo kayrkii ana abaa muusa alashcari radia allahu canhu su-ila la weydiiyey can bintin wa binti ibnin wa uktin faqaala wuxuu yidhi lilbinti inantii anisf nisbay leeda waliluktina anisbay leeda uma qaala wuxuu ku yidhi lisaa'ili kii weydiinayey waati ibna mascuud ibn mascuud u tag fasayuwaafiqunii wuu igu waafaqi doonaaye u tag fa su-ila ibna mascuud radia canhu ayaa la soo weydiiyey masaladii fa qaala wuxuu ihi laaqdiyanna waxaan ku xukumi doonaa fiihaa masaladan aniga ay weydiiseen ee saddexdan ruux ay ku jiraan biqadaa'i rasuul sala allahu calayh wasalam xukunkii rasuulka lilbinti nisfu inantii nis bay leedahay xukunkii rasuulku waa sidan walibinti libnina asudus sudus bay leedahay takmilatan lihulusayn dhammaystir ay dhammaystiranayaan ama dhammaystir la dhammaystirayo lihulusaynkii weeyaan oo sudus iyo iyo nis markii la ysku daro waxa weeyaan hulusaan baynu nidhi wamaa baqiya wixii ka soo hadhana fa huwa lilukhti ukhtadii ayaa iskale oo qaadanaysa fa aataynaa waxaanu u tagnay abaa muuse ayaanu u tagnay fa akhbarnaahu waanu u sheegnay arrinkii fa qaala wuxuu idhi laa tas'aluunii hay warsanina oo waxba hay weydiinina maadaama intuu yahay haada alxabra caalimkanu fiikum dhexdiin intuu caalimkanu idinla joogo aniga dee maxay iga soo doonaysaan een isagu wax weydiiya rawahu الbuخaarي faqad jacala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ka yeelay uu u yeelay lil ukhti shaqiiqa ukhtadii shaqiiqada ahayd macaalbanaad markii ay banaadka ay la joogtay albaaqi baaqigii oo fa asbaxad waxay noqotay casabatan maca alkhayr ayay noqotay wuxuu leeyihi sheekhu calayhi raxmatullah daliilka aynu u daliishanayno dhaxalsiinta casawatu maca alkhayr xadiidka bukhaari iyo kayrkiiba ku sugan ayaa inoogu daliila oo nebigu calayhi isalaatu wasalaam ukhtadii wamaa baqiya fa huwa lilukhtidii waa ka sidaa u siiyey khulaasatu lqowl culammadu aqwaal bay halkan ay ugu kala baxeen qowlka koowaad waxaa ku tegey ibnu cabbaas wuxuu yidhi habluhu lasna casabatan maca albanaat akhawaadku ma noqonayaan casabatan maca albanaat mama noqon karaan sidaa waxaa qaba oo kale daawuudu daahiri qowlka labaad waxa weeyaan ana alakhawaati casabatu maca albanaat habluhu casabatu maca albanaat ayay noqdaan casaba ayay noqdaan markii banaadka ay la joogaan waidaa lam yuujad ayu caasibin dakar mid wax casabaynaya oo lab marka meesha aanu joogin weeyaan ayaa hablahaasu casabatun macalbanaat uun ay noqonayaan laakiin nin caasiba hadduu meesha joogo baaqigii isaga ayuunbaa la siinayaa iyaguna way iska tegayaan hablihii uu meydku dhalay markay waxoodii qaataan caasibkaa dakarka ah ayuunbaa qaadanayaa waaye sidaa waxa qaba ayaan nidhi isxaaq ibnu raaweyn waayo wuxuu yidhi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa yidhi famaa baqiya faliawlaa rajulin dakar marka maadaama uu nin la meeshii uu joogo dee hablihi waa iska tegayaan qowlka saddexaad waxa weeyaan alakhawaat casabatu maca almanaat akhawaadku waxay noqdaan casabatun maca albanaat ayay noqdaan sidaasuna waa qowlkii jamhuurka iyagoo daliishanaya xadiidkan imanka aynu marano ee bukhaari iyo kayrkiiba ku sugan wahuwa nasun fii maxalli nisaa tanbiihun haam idaa asbaxat aloktu shaqiiqa casabatan maca alkhayr idaa asbaxat hadday noqoto alukhtu shaqiiqa ukhtadii shaqiiqada ahayd casabatan maca alkhayr haddii ay noqoto fa innahaa iyadu tasbaxu kala akhi shaqiiq waxay noqonaysaa sidii akhi shaqiiq ahaa oo kale walaalkeedoo kale ayay noqonaysaa fa taxjubu way xijaabasaa alikhwati lilab ikhwadii xagga aabbo way xijaabasaa dukuuran kaana aw inaasan labiyo dhadig kuwii la arkaba ha noqdaani meeshaba way ka saaraysaa waa ku daba dhacaysaa wa taxjubu waana xijaabaysaa oo waa riixaysaa man bacdahum cidda ka dambaysa min alcasaba casabada ah ka bani likhwa walacmaam alashqaa aw liab wuxuu leeyahy sheekhu caleyh ahayd mar haddii ay noqotay casabatu maca alkhayr casabatan maca albanaat haddii ay noqotay fa innahaa tasbaxu akhi shaqiiq waxay la mid tahay uun akhi shaqiiq ahaa awooddii uu lahaa ayuunbaa alla gelinayaa iyadana fa taxjubu alikhwata alab liab ikhwadii liabka ahaa oo dhan iyana waa eryaysaa ama lab ha noqdaan ama dhadigba ha noqdaane sidoo kale wa taxjubu man bacdahum waxay xijaabaysaa cid alla ciddii eh, kuwa ka sii dambeeya oo casabadiya sida banilikhwadii dee way ka jiha dambeeyeen iyaga acmaamtii kuwii ashiqada ahaa acmaamtu ha noqdaan ama kuwii la-abka ahaa ha noqdaan banilikhwadaasu kuwii ashiqada ahaa ha noqdaan ama kuwii laabka abka ha noqdaan waxallo wixii casaba oo kale oo dhanna waa eryaysaa wakadalika aluktu liab ukhtadii liabka ahaydna idaa saarat casabatan maca albanaad iyana markay noqoto casabatan maca albanaad markay casaba noqoto la jirka hablaha ay la jirto fa innahaa iyadu tasbaxu waxay noqonaysaa fii quwati alakhi liab awooddii akhii liabka ayay iyana noqonaysaa oo ay yeelanaysaa fa taxjubu way xijaabaysaa bani alikhwadii waa xijaabaysaa iyo waman bacdahum cidda kasii dambaysa iyana waa xijaabaysaa iyana intaasay ka adag tahay wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah haddii ukhto shaqiiqi maanta aanay jooginoo ukhto liabi ay joogto meeshii oy casabatu macal khayrna ay noqotay awooddii walaalkeed bay harta leeday akhi liabka intii uu xijaabi jiray ayay iyana xijaabaysaa watawdiixan lihadihi lfikra fikraddan caddayn haddii aynu ku samayno nadribu bacd alamsila bal tusaale dhowra aan qaadanno ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey inanuu dhalay bint iyo ogta shaqiiqaa iyo akhli aba saddexaasuu ka tegey bintadii nis bay leedahy fadwadii baynu ku jirnaa bintadii nis bay leedahy ukhtadii shaqiiqad ahaydna mar haddii ay binta meeshii joogto waxa weeyaan casabatun maca alkhayr casabatun maca alkhayr weeye akhli ab isaguna waa maxjuub mar haddii ukhto shaqiiqo ah oo meydka isaga uga dhowey ay meeshii joogtay casabana noqotay wayna kaa soo dhaafnayoo fataxjubu alikhwata lilab ayaynu nidhi wa taxjubu man bacdahum min alcasaba ayaynu nidhi waxaanu leenahay xoolihii waxaa laga dhisayaa laba ayaa laga dhisayaa masle masalo labu inoo noqonaya laba maxaa u badha waaxid bintada siib maxaa ka soo hadhay qori qorigiina ukhtada shaqiiqada ah ayaa la siinayaa saarad casabatan maca alkhayr akhi abkaana waa maxjuub falbintu lahaa nis nisbay leeday fardan walbaaqi baaqigeena lilukhti shaqiiqa ayaa qaadanaysa liannahaa casabatan maca alkhayr bay noqotay fa hiya iyadu fii quwati alakhi shaqiiq awooddii akhi shaqiiqa ayay leedahay hugtadaa shaqiiqadii walakhu liabna maxjuubun waa mid la riixay oo la xijaabay lianna shaqiiqa shaqiiqadii asbaxad waxay noqotay hiya iyadu alcasaba iyadaa casaba noqotay tusaale labaad ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey sawj bintlibn ukhtaani shaqiiqataan akhli ab intaasuu ka tegey sawjku wuxuu leeyahay rubuc muxuu ku qaatay ila waa soo marnay rubuca wuxuu ku helay liwujuudi farc waaris farac waarisa haweenaydiisan geeriyootay ay ayeey u tahay oo inankeedu dhalay ayaa meeshii joogta markaa rubuc buu leeyahy bintalibnadina ilaan binta sulba meydka uga dhowey ma joogtee iyadaa niski iskale labada ukhtana waa casawata macaal khayr oo baaqiga ayay qaadanayaan akhli abkina waa maxjuub oo wuu iska tegayaa asla masalihii ayaynu samaysanaynaa sawjku rubuc buu leeyay rubucuna waaxid calaa arbaca ayuu u qoran yihi bintalibnada nis bay leedahay niskuna waaxid calaa itniin buu u qoran yahi rubuca hooseeyihiisu waa arbaca niskana hooseeyihiisu waa laba arbacaha iyo itniinka ayaynu halkan dhiganaynaa waxaan leenahay afar iyo laba hadday masale ku wada kulmaan oy masale isugu yimaadaan afartunbaa la qaataa sidaa u hayso adugu saasuun ku xifdi waa inoo iman doontaa haddaa la idhaa afartii baan qaadanayaa taasaan aslulmasale ka dhiganaya arbacaha bidixda yaalla ee shaxda xagga sare ku jira ayaa la odhanayaa aslulmas'ala masalada asalkeedu weeye halkii xoolaha laga qaybinayey waa afartaa waxaa la leeyihi xoolii afar meelood u qaybi arbacahaasa ah xooli loo qaybinaya haddaba arbacahan maxaa u rubuca ilan sawjku rubuc buu lahaayo afartaasuna afar u qaybi waa waaxid waaxidkii sawjka siin afartaa ilainatu nis bay lahaydee laba u qaybi waa laba bintalibnada sii waaxidka iyo labada sugii waa saddex saddexdaa afarta ka jar waa waaxid waaxidkaa dabeetana waxaa la siinayaa labadii ukto ee shaqiiqataynka habaa la siinaya iyagaa kala qaybsanaya oo loodhanaya kala jabsada guurha waxaa la odhanayaa qaab baa loo tasxiixinaya waynu u tegi doonnaa qorigaynu labadoodii u qaybsami maayo sidaynu ugu qaybinaa hal iyo laba isu eeg ile iyagu waa laba madaxe labadii ogto waa laba madaxe qaab noocaasaynu odhan doonna waynu u tegana haddaa la yidhaahdo waxbayaana kugu sii furin hawl kale akhilaabka ahana waa iska tegaya falisawju rubuc sawjku rubuc buu leeyahy waxaanu ku qaatay waa liwujuudi farc alwaaris faracan waariskee jooga walibinti libni bintilibnadiina anisbi nisbay leedahay fardan bay iyana ku qaadan wamaa baqiya wixii soo hadhay wahuwa rubuc waana rubucee wixii soo hadhay waa rubuc waa waaxid baa iminka inoogu hor qaran waaxidkaasu dee waa rubcu afar afar u qaybiin bayna waaxid unahayn rubuc weeyaan fali shaqiiqatayni labadii shaqiiqo ayaa iska qaadanaya oo leh liannahumaa maxaa yeelay iyagu asbaxataa waxay noqdeen casabatan maca alkhayr bay noqdeen fa humaa iyagu labadana ukhto fii quwati lakhi shaqiiq awoodii iyo xooggii akhi shaqiiqa uu lahaa ayay iyaguna maanta ay leeyihin walaysa lil akhi liab akhi liabka ahaa markaa qaadan maayo oo male shay-un shaynawa ma laha liannahu maxaa yeelay xujiba waxaa lagu xijaabay bishaqiiqatayn baa lagu xijaabay wahaakada mithaal saddexaad ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey laba binto oo u dhalay ukhtali aba walaashii xagga aabbaa ibnu akhi shaqiiq inanu adeeru yahay oo walaalkii shaqiiqu u dhalay waxaa leeyahy labadii binto thulusaan bay leeyihin sulusaankana waxaa loo qarayaa itini calaa talaata xisaab ahaan itini calaa talaata talaataa labada hooseeya wax kaloo faral oo meesha ku jiraa ma jiro talaataha hooseeyuhun baan qaadanayaayo xaggaa bidexda salaan dhigane waxaan le waa aslumasaliin xoolihii saddex meeloodun baa loo qaybinaya laba meelood yaa leh ile itini calaa talaata macnaheedu waxa weeyaan xoolihii saddex meelood loo qaybiya labadaa meelood ahaan xagga sare saaran ayay banaadku leeyihin waaye intaa marka la siiyo labadaa qori maxaa ka soo hadhay labadaa ka jar saddexdii waaxid baa soo hadhay waaxidkiina ukhtadii laabkahaa baa la siinaya xooliyo saddex meelood loo qeybiya laba meelood waxa qaatay labadii bintoo qorina waxa qaadatay ukhtadii laabka ahayd ibn al shaqiiqii waa la xijaabayaa oo waxaa xijaabaysaa ukhtada laabka ah maxaa yeelay waxay noqotay saarat casabata maca alkhayr fa lilbintayni thulusaan labadii binto thulusaan bay qaadanayaan walilukti liab uktadii laabkahaydna albaaqi wa huwa thulus weeyaane liannahaa asbaxat maxaa yeelay waxay noqotay casabatan maca alkhayr bay noqotay fa hiya iyadu ukhtadan liabka ahi fii quwati alakh liab awoodii akh liabka ayay leedahay wa taxjubu way xijaabaysaa man bacdahaa cid iyada ka dambaysa oo min alcasabaada way xijaabaysaa huwa ibn al akh ashaqiiq weeyaani meesha way ka saaraysaa misaalka afraad <clears throat> ruuxdaa geeriyooday wuxuu ka tegay inanuu dhalay oo bintu sulbaa iyo bintilibn hooyadii mukhtalli aba iyo cam shaqiiqa bintada waxay leedahay nis binta libnadina waxay leeday sudus ummadina waxay leeday sudus ukhtadii abka ahaydna ilaan waxay la joogtaa banaadkii meydku uu dhalay israaciyo binta sulbada iyo binta libnadaba israaciyo casabatan macal kheyr bay noqotay camka shaqiiqa isna waa iska tegaya aslamu markaynu samaynayno waxaan leenahay bintadu nis bay leedahay niskeeda maxaa u hooseeyaa itiniin halkaa idhi sudus iyo sudusna maxaa u hooseeyaa lix labada lixaad mid soo qaado itiniinkii ii garab dhig lix iyo itiniin baa isoo eh, baxay lix iyo laba hadday masale isugu yimaadaanna lixdun baa la qaadanayaa iyana sidaa inoogu hay waxaan leenahay markaa xoolihii lix meeloodun baa loo qaybinayaa lixda waan innaka halkaa dhignay lix maxaa u badha saddex bintada siin lix maxaa u sudusaa waaxid bintalibnada siin lix maxaa u sudus kale ah waaxid ummada siin isu wada gee hooyada iyo bintalibnada labadooda qori laba bintadiina saddex bay lahayd ow geed shan shantaa lixdii ka jar qori baa soo hadhay qorigaana ugtadii la-abka ahayd ayaa la siinayaa camkii shaqiiqa ahaana wuu iska tegayaa oo meeshaba waa ka baxayaa fa fii haadihi almas'ala masaladan lilbinti bintadii waxay leedahay nisb nisbay leedahay fardanna way ku qaadaan walibinti libnina asudus sudus bay leeday takmilatan lithulusayn ee iyadoo la dhammaystirayo thulusaynkii iyagoo dhammaystiranaya sulusaynkii walilummi hooyadiina asudus sudus bay leeday wamaa baqiya wixii soo hadhay wahuwa sudus sudus weeyaani waaxda calaa sita sudus weeyaani waaxid calaa sitahaasu asudus sudus weeyaane kaasaa soo hadhay fa lilukhti liab ukhtadii liabka ahayd ayaa la siinayaa liannaha maxaa yeelay asbaxad waxay noqotay casabatan macal kheyr bay noqotay fa hiya iyadu ukhtadan liabka ahi fii quwati lakh liab ayay ku sugan tahay awooddii iyo quwadii akhi liabka uu lahaa walidaalika saa darteed taxjubu way xijaabaysaa yaxjubu maaha taxjubu way xijaabaysaa alcama shaqiiq camkii shaqiiq ahaa way xijaabaysaa waqis calaa daalika saa uga qiyaas qaado malxuuda alikhwatu walakhawaati lium laa yarihuuna maca albanaati wuxuu leeyahy sheekhu alayhi raxmat ullah bal fiiro haddaynu qabanno alikhwatu walakhawaati lium inamadii iyo hablihii meydka xagga hooye ka walaala ahaayeen laa yarisuuna maca albanaad banaadka waxba lama dhaxlayaan bale yuxjabuuna bihinna waaba lagu xijaabaa inay wax la dhexlaan iska daayo waaba lagu xijaabayaa bale yuxjabuuna waaba lagu xijaabaya bihinna iyaga falaa takuunu lakhawaati lium akhawaadka liumkaahi ma noqonayaan casabaatin maca albanaad ma noqonayaan fatanabbah indhaha kala qaad buu leeyahy sheekhu tusaale ahaan haddaynu tusaale guud bixinno ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey ayeydii iyo binto uu dhalay ukhtali ada iyo ukhtali uma aan ku celiyo ayeydii inanuu dhalay inaanay xagga aabba ka walaalayiin iyo inaanay xagga hooye ka walaalayiin ayeydii maxaynu siinaa sudus baa la siinayaa ayeeyo hadday mid keliya tahi hadday ka badan yihiinba sudus unbay lahaayeen bintadii nis baynu siinanaa waayo waa kelideed ukhtali aba mar haddii binto iyo akhwaad aad meesha ku aragto way casabaynayaan ukhtadii waxay noqonaysaa liabka ahayd casabatan maca alkhayr ukhtadii li-umka ahaydna iyadoo mar horeba meesha waa ka hulleeshay oo meesha waxba kuma leh waa halkaa uu sheekhu leeyey bal yuxjabuuna bihinna waa lagu xijaabayaa oo masaladan markay ku hor timaado bintadun iyo ukhto li'abi ay wada joogaan ukhtada li'abkaa marka horeba waxba hamada daalin horeba ka dir iska tagna meesha waxba kuma yaalaane in wax laguu garta mooyaane kitaabka ilaahay waxba kuma lihin mar haddii awlaadii umaydku meydku uu dhalay meesha ay joogaan alfarqu bayna alcasabati bilgayr waalcasaba maca algayr farqiga u dhexeeya labadaa casabood tabayana mimaa sabaqa tabayana waxaa ka caddaaday mimaa sabaqa anna casabata bilghayr casabata bilghayr hiya iyadu inay tahay kullu unthaa dhadi kasta saaxibatu fardin oo faral u saaxiib ah oo tasbaxu noqotay casabatan casabo ku noqotay biakhiihaa bisababi akhiihaa joogitaankaa walaalkeedu meesha joogo sababtiisa ayay casabo ku noqotay wadaalika kaasuna tusaale ahaan mithl binti macalibni waa inantii oo la joogta walaalkeed wa shaqiiqa wa mithlu shaqiiqati maca shaqiiq shaqiiqaddii oo la joogta walaalkeed wahaakada waalxukmu xukunkuna fiiha ana dakara lahu dicfu lunhaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah tabayana mimaa sabaq arrimihii horeynu soo marnay waxaa inooga caddaaday inay casabatu bilkhayr hiya inay tahay dhedi kasta oo marka hore faral le oo la joogto walaalkeed waa bintada dee faral bay lahayd oo kitaabka ilaahay faral baa loogu jaangooyey hadday mid tahayna nis bay leedahay hadday ka badan yihiinna thulusaan bay qaadanayaan walaalkeed bay la joogtaa shaqiiqadina waa la mid iyo kuwii kale la halmaalayeen walxukmu fiiha xukunku waxa weeyaan ana dakar labku lahu dicful unsa laba laabka dhadiga ayuu leeyahy horeynu usoo marnay wa ama alcasabatu maca alghayr casabatu maca alghayr fa iyagu al akhawaatu maca albanaati al-akhawaatu waa hablihii meydka la dhashay oo macaalbanaati hablihii meydka uu dhalay la jooga wa xukmuhunna xukunkooduna waxa weeyaan annahunna iyagu yaakhudna albaaqi baaqiga ayay qaadanayaan bacda akhdi asxaabi alfuruudi furuudahum markay qaateen dadkii asxaabulfuruudkaa furuuddoodii markay qaateen wuxuu leeyahy sheekhu jasaahu llaahu khayra casabtu macal khayrkuna waxa weeyaan habla meydka la dhashay oo la jooga kuwii uu dhalay xukunkooduna waxa weeyaan annahunna yakhudna albaaqi akhawaadku waxay qaadanayaan baaqiga ka soo hadhay asxaabulfuruudkii oo banaadkiiya banaadku markay waxoodii qaataan wixii ka soo hadhaa ayay akhawaadkanu qaadanayaan wa min hunaa halkan tabayana alfaariqu ayuu inoo caddaanayaa farqiga u dhexeeya baynahumaa labadoodaa fa inna fi lcasabati bilkhayr yuujadu waxaa la helaa daa'iman caasibu nafsiyun ayaa la helaa ay casabatu binafsihi wa huwa alibnu wabnu libni والأخ الشقيق والأخ لأب يقول يا شيخ عصرت بالغير يوجد دائما mar walba waa in la helaa caasibun nafsiyun ruux iskii wax u dhaxal wax u casamaynaya waa in la helaa waana ibnigii ibnilibnigii akhii shaqiiqahaa akhii la-abkahaa iyo fi lcasabati maca algayr falaa yuujad lama helo caasibun binafsihi lama helo wa fil awali ka hore oo ah casabatu bilkhayr tatacadda alcusuuba cusuubadii iyo casabanimadii waxay ka soo gudbaysaa min adakari labkii ila alunhaa dhadigiina way usoo gudbaysaa fa tushaarikuhu way la wadaagaysaa unhadii labkii fii talku alcusuuba casabadaa ayay la wadaagaysaa ay wax kula wadaagaysaa wa yulqaa waa la tuurayaa farduha faralkeediina waa la tuurayaa wa yasbaxu lidakari labkii waxaa u sugmanaya dicfu nasiibiha tan nasiibkeedii labanlaabkii wuxuu leeyahy sheekhu jasaahu llahu khayra wa fil awali markaynu qabanaa casabatu bilkhayr tatacadda alcusuuba casabanimadii waxay ka soo gudbasaa min adakari labkii ila al unthaa dhadigii bay usoo gudbasaa fa tushaariku way la wadaagasaa unsadii hu dakarkii fi tilka alcusuuba casabadaasay la wadaagasaa oo casabay la noqonaysaa wa yulqaa farduhaa faralkeediina waa la camal hallaynayaa oo waa la tuurayaa faralkeedii ay qaadan lahayd meesha waa laga saarayaayo casabanimadaasi isku wada noqonayaan wayasbaxu lidakar labkii wuxuu qaadanaya o u sugmanayaa dicfu nasiibihaa laba laabkeed inanta ama fi thaani kan labaad oo casabatu macalkhayr ah falaa tatacadda alcusuuba cusuubadii kama soo gudbayso min adakari labkii ila al uma soo gudbayso falaa tushaariku lama wadaagaso al-ukhtu uktadii lama wadaagaso albinta bintadii aw albintalibnadii fii nasiibihaa nasiibkeedii lama wadaagayso bala tarihu waxay dhexlaysaa albintu bintadu fardaha faralkeedii bay dhexlaysaa walugtu uktadina tarihu waxay dhexlaysaa albaaqi baaqigii ayay dhexlaysaa wuxuu leeyahy sheekhu casratu maca alkhayr laa tatacadda alcusuuba min adakar ila lunha ma jirto cusubo lab ka imanaysa oo dhadig u gudbaysaa ma jirto bale ukhtadii bintadii iyo bintal ibnadii lama wadaagayso waxba ee waxay dhexlaysaa bintadu faralkeedii ukhtadii ina waxay dhaxlaysaa baaqigii ka soo hadhay iyada falaa tatacadda alcusuuba cusuubadii kama soo gudbayso min dakari lab ila alunhaa falaa tushaariku lama wadaagaso alukhtu albint ukhtadii albinta bintaxba lama wadaagaso aw albinta ibnaxba lama wadaagaso fii nasiibiha nasiibkeeda la wadaagi mayso oo waxba la qaadan mayso bale tarihu bint bintadu waxay dhexlaysaa fardaha faralkeedii bay qaadanaysaa hadduu nisahana ahaana niskeedii bay qaadanaysaa hadduu ahaa ee hulusaanna hulusaankoodii bay qaadanayaan walugta uktadina tarisu lbaaqi fa haadaa biikhtisaarin huwa alfaariq fa kani biikhtisaarin si kooban huwa alfaariq farqiga udhexeeya labadooda weeye wallahu tacaala aclam hal yarisu linsaanu min jihatayn hal yarisu linsaanu insaanku ma ku dhaxlaa min jihatayni laba jiho wax ma ku dhaxlaa qad tuujad fii shaksi qad la arkaa tuujad in laga helo fii shaksi shaksiga jihataani liid laba jiho oo wax ku dhaxlo oo dhaxalka u sugan fa yarisu wuu ku dhexlayaa bihimaa labadaa juho fa yarisu uu ku dhexlo bihimaa ayaga in kaanataa haddii ay yihiin mukhtalifetayni laba kala duwan kamaa idaa kaanad tusaalahaan waa sidii oo ay tahay ixda aljihatayni labada jiho midkood bilfadl walukhraani bitacsiib wuxuu leeya sheekhu jasaa allahu khayra waxaa laga yaabaa ruuxa in laga helo laba jiho oo dhexala oo uu wax ku dhexlo fa yarisu bihimaa labadaba waxbuu ku dhexlayaa in kaanataa mukhtalifatayn haddii ay kala duwan yihiin oo hadday kala duwan yihiinna waxa weeyaan labadii juhomidin farallimi ruuxuu wax ku qaadanaya midna tacsiib iyo waxbuu ku casabaynaya maalan waa tusaale ahaane ama waxay noqon karaan labada jey kala duwani aw kaanat ixdaahuma bilfarn ama midkood waxay noqon kartaa faral wathaaniyatu biraxm ta kalena qaraabanimo sidaana way noqon kartaa wa mihaalu hada nooc kalaati ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey waa sawja ruuxa geeriyootaye can jaddatin wa akhi lium wa هو ابن عم شقيق <clears throat> ليش يا أخو هوين بحجابتي أيديد أي كتكتي walaalkeed oo xagga hooyaa ninkeedii way ilmaadeen ruman yihiinna waa ka tagtay ayayo sudus bay leedahay waaxid calaa sita sita halkaa inoo dhig akhil hum kaana sudus buu leeya waaxda alaa sita sitana halkaa inoo dhig laba sita waa isku mida mid un soo qaado sawjkana nis buu leeya waaxda calaa itiniin itiniin halkaa inoo dhig itiniin iyo lix haddii ay kulmaan iyamaa la qaataa waynu lix lixdaasaynu ka dhiganaa aslu masalihii oynu masaladii ka dhisanaa waxaan leenahay xoolihii lix meelood baa loo qaybinayaa ayaya maxay ka lahayd sudus lix maxaa usudusa waaxid ayay iyada siin lix haddana maxaa usudusa waaxid akhi liumkahaa siin lix haddana maxaa unisa saddex sawjkiisii isu wada gee hal iyo hal iyo saddex isu gee shan weeye maxaa soo hadhay qori baa soo hadhay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waa kii yidhi alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliawlaa rajulin dakar qoriga maanta soo hadhay yaa u mudan oo meesha jooga